bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi wslma tasliima kahiira ilى ywm اddiin wاdarb الthani shaadu faqط wa huwa sitaة w arbacuuna ficla dakara bnu maliki fi laamiyatihi minha thamaaniyaة w cishriina bqowlihi wadmuman haddaad xasuusatid waxaan kusoo dhex jirnay facula waa soo dhammaynay facila oo qiyaaskeeda ishaadkeedina waa soo dhammaynay marka waxaan ku soo xijinay facala waxaan idhi facala jamiic alxarakaat waa laga helaa facala yafcalu facala yafcilu facala yafculu marka waxaan ka bilownay facala goor markay mudaariceeda qiyaaskeeda uu noqonay yafcilu waxaan ihi wxu yafcilu facala yafcilu waxay qiyaas noqotaa fi khamsati mawaadic shan eh, makaan yay noqotaa oo aan iriya haddii ay facala muctalfaa'i bilwaaw ay noqoto aw ilyaa aw muctalcayni bilyaa hadday noqoto aw muctallaan bilyaa hadday noqoto intoodaas waxaa qiyaaska facala ay noqonaysaa yafcilu midka shanaadaa ah waxau noqday haddii facala ay noqoto e, mudaacaf mudaacafna waxaa lagala jeedaa baan ihi maa jinsuhu ma maa kaana laamuhu wa caynuhu min jinsin waaxid marka mudaacafkaas oo facalo ah mushadadka ah yaa waxaanu niriyey qiyaaskiisa waa yafcilu xana yaxinu xanana yaxninu oo asalkeeda ahaa marka waxaan idhiyay facala hadday laasim noqoto oo aan ku iraahdaa mudaacafna ay tahay qiyaaskeeda waxa weeyaan yafcilu kaasaa marka waxau ka noqday shaad badanaa ka baxay inta kale facala yafcalu afarta mawaadic oo kale kulligeed qiyaasi waa ilaa kelimad markay muctalaan bilyaa ay tahay yay kelima keli ashaad ka noqoto aba ya aba aan soo niri marka mudaacafka laasimka ah yaa shaad badan yeeshta isagiyaa laba qeyb u qeybsama haddana mudaacaf laasim ah oo haddana jaaa bilwajhayn jaaa cala alwajhayn marna yaأti calى wajhi اlqiyaas marna yaأti calىa wajhi shaad n kelimadiibaa marna qiyaas ku imaanayso marna ku imaanayso maxaan ku irahdaa shaad intaas waan soo sheegno waxay noqotay lix iyo labaatan markii la isku daray ibnu maalig wuxuu sheegay iyo wixii lagu istidraago macnaha lagu siyaadiyey qeybka labaad waa facala oo mudaacaf ah oo haddana laazim ah shaadkeedii oo macnaha shaadnimo keli ku ah oo aan qiyaas ku imaanaynin darbigan thaaniga waa marka saas ula soco w darbu thaani shaadun faqad wa huwa sitat wa arbacuuna ficlan yani intuu la egyahay arag lix iyo afartan ficil yaa waxay ka baxeen keli ah mudaacafkii facala oo laasimka ahaa oo kuluhu yaأti calى wajhi الشhاad la calى القiyaas dakara bnu maalikin fii laamiyati minhaa sideed lix iyo afartankaas ibnu maalik wuxuu ka sheegay thamaaniyat cishriin macnaha waxa weeyaan waxaa la dhihi karaa laba ubarow ku soo dhoweey inta kalena waa lagu istidraakay markaasuu musanif wuxuu iri ibnu maalik asagoo hadalkiisi sheegayo wadmu man maca luzuumi fi murur bihi wajalla mithlu jala beytkii niskiisaan kasoo bilowna liannahu qeybta hore oo dhammaystirka beytka bilowgiisa ahaa qeyb kalou ku tacaluqa markaasuu markuu beytka soo waday wuxuu iri wadmu man waxaad goddaa maca luzuumi iyadoo laasim ay tahay ficil oo facala oo laasim ah mudaariceeda god calىa jihati اlusuum oo wej kale aynu ku banaanayn oo khiyaar aadan u lahayn fi mrur bihi wajala mithlu jala iyo wixii ka dambe fiiri mara hadaa tiraahdid asalkeedii marara ay ahayd facala wa marka facala markay laazim tahay mudaariceedu yamiru inay ku timaaday ahayd markaasaa waxay ku timid yamuru oo dama ah wadmumanti wa marka intaas oo mara iyo wixii ka dambeeya afcaashan musanifka uu tiri doono kulligeed mudaarica oo facalaho mudaacafka ah god iyadoo aad u aaminsan tahay ood u aqoonsan tahay inay tahay eh, maxaan ku irahdaa eh, shaad inay tahay wadmumana god maca luzuumi fi muruur bihi wajala mithlu jala habat wadarat waaja kara hama bihi wacama zama wasaxa mala ay damala wa alla lamcan wasarkhan shaka abba washadda ay cadaa shaqa khasha qalla ay dakhala waqasha qowm calayhi alleylu janna warasha almusnu tasha wathalla asluhu thalala ay raatha talla dam khaba alxisaanu wanab tunkama nakhlun wacasat naaqatun bikhala qasad beydka kale qasad ay ka gashay inta kale macno kale yeelanaysa macnaha waxa weeyaan afcaashan aan ku wada sheegay oon macaanideeda sheegi doono hadda laa daaciya inaan eh, abyaadaas aan kalimaadki ku laqbayno ulajeedadeedii anagoo sheegi doono waaxid biwaaxid marka waxay noqonaya camalkii mukarar qofka raba keliga inuu ogaado inuu abyaado keligeed laqbaysto uu hadhowti da macaanideesadkool uga xasuusto intaan haddii xabad ka dhuntana uu shuruuxdan usoo laabto sidaasay ku habboon tahay marka waxaan idhi wa ilayka bayaana macaaniha tilka afcaal afcaashaan aan soo sheegnay macaanideedu la cadee maca ma istudrika minhaa waxa oo eh, macnaha istudrika cala bni maalikin wixii ibni maalik dheeraadkii lagu daray idoo lagu darayo wuxuu musanifka abyaadan ku sheegay iyo intii ibnu maalik lagu siyaadiyey ou asigan sheegin oo laysku daro macaanideedan kuu sheegaynaba marka waa kormaraynaa faalawalu minhaa mara yuqaalu waxaa la yihahdaa mara bihi waa maray yamuru bidami cala shuduud marka yamiru ma dhihi karaysid waxaa weeyaan qiyaaska iyadoo yamir aheed bay yamuru ku timiday waana laasim waana shaad oo khaalis ah mara maran wa muruuran wa mamaran masdarkii miimiga ah wa idaa marka mara bihi idaa jaawaza bihi wadahaba haddii uu qofkii dul maro ou ka gudba a la yidhaahdaa marka maradii uu ku macnaynaya wa qayadahu bilafdati bihi mara bihi uu yiri musanifka shicirkii ixtiraazan asagoo ka dhowrsanaya min mara albaciira yamuruhu maran mara albaciira buu xiray yamuruhu maran idaa shada calayhi almara ay alxabla fa inahu mucadan ficil mutacadi waa kaas marka mara iyo muru haddii layihahdo ficilka mutacadi buu noqonayaa annagana waxaan ka hadlaynaa markuu mudaacaf laazim yahay awshaadku noqona lakin mutacadi hadduu yahay waa imaan doona w thaani minhuma minhaa hadana min asita walarbaciin jala yaa kamid eh yuqaalu waxaa layihahdaa jala can baladihi buu ka guuray yajulu bidami calaa shuduudi jalan wa juluula idaa kharaja canhaa wartaxala mithlu jalaa can ilmanzili you la mid yahay yajluu waa ka guurayaa jalaan ida artaxala canhu ulajeedadii marka waxa weeyaan jala oo jalala ah oo facala ah yaa mudaariceeda wuxuu ku yimiday yajulu bidami ah qiyaaskana ou ah yajilu in la yidhaahdo wa qayadahu biqowlihi mithlu jalala ou yiri ixtiraasan asoo ah ka dhowrsanaya min jala qadruhu qofkii waxau ahay darajadiisaa weynaatay yajilu jalaalan wa jalaalatan idaa caduma jala jalaaluhu alaylah fa inahu bilkasci cala alqiyaasi laa gayru liannahu jala hadday noqotay laazim mudaariceedana yajilu ay ku timiday oo bimacna alcadama ah, taas qiyaas waayo qeybtii horo oo saxda ay imaanaysaa oo mudaacafka qiyaaska ku yimid ay ku darsamaysaa wthaalitثu minha habba weeyaan yuqaalu waxaa layihahda habat riixu yaa kacday dabeeshi tahubu bidami la akhriyo calى shuduudi hubuuban masdarkeeda ay tahay wahabiiban wahaban fiiri wahabiiban wahaban waa laba masdar wa idaa thaarat haday kacdo wahaajat ee kacidalawa wa qayadahu bitaaءi taaniih habat uu yiri musanifka shicirkii ixtiraazan min haba lfaras asigoo laga dhowrsanayo faraskiibaa aad macnaha a yaa cararay haba alfarasu yahibu haban wa hibaaban wa habiiban idaa nashita wa asraca fa inahu bilkasr cala qiyaas laa gayr hadday haba alfaras ay noqoto asagoo marka waxay noqonaysaa waa facala oo laazima oo yafcilu ku yimid qiyaasay noqonaysaa waraabicu minha dara weeyaan yuqaalu waxaa la yihahdaa darat الshamsu qoraxdii baa soo baxday taduru bidami la akhriya cala shuduudi daran oo masdarkeeda idaa طalacad wafaada shucaacuha cala alard macnaha uu soo gaaro maxaan ku irahda iftiinkeedii ama shucaaceedii uu soo gaaro dhulka wa qayadahu ayda bitaa'i taniith ayda oo darat buu musanifka yiri ixtiraaza min dara milxa aa laga dhowrsanaya dara milxa yuu cusbadii buu macnaha firdhiyey yaduru daran idaa naharahu warashahu wa min dara alxaba yaas ka dhowrsanayaa ayadana xabadii buu dhulka ku tuuray fi lardi idaa badarahu hadduu abuuro fa inahu mutacadin cala marka taas qiyaas ay noqonaysaa oo yaduru yaa la leeyahay marka dara hadday laazim tahay qiyaaskeeda waxay ahayd in yadiru ku timaado taduru shaaday ku noqotay hadday dara mutacadi noqoto qiyaaskeeda waa bidami w hadday hoos ku timaadana shaaday noqonaysaa marka mas'ala camaliya u baahan tafkiir dheer in la geliyo wa wاlkhaamisu minha waxaa kamide eh, aja yuqaalu waxaa la yihahdaa ajal maau yauju aja maau bihi yaa qaraaraada yauju bidami la akhriya cala shuduud waa facala oo laazim ah oo ahayd inuu yafcilu ay ku timaado oo yafculu ku timida shaad waay ujuujan ay idaa saara ujaajan ay milxan muran waxaa ka mida qowluhu tacaala low nashaau jacalnaahu ujaajan yani min raxmat illaahi bina waxaa weeyaan biyihii inuu noo soo dejiyo biyo la cabi karo oo masaaq ahoo qofkii uu dhuunji kara haddii ilaahay biyihii cusbo ka wada dhigi lahaa oon baa loo dhammaan lahay low nashaau jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun wa ajat innaaru tauju yani wa ajat innaaru baa oloshay tauju ajiijan ida darabat watalaxabat marka aja ajat innaaru waxa weeyaan waa ficil oo facala ah oo laazim ah oo ay ahayd inuu yafcilu ay ku timaado tafcilu markaasay tafculu ku timiday oo yaujudaas wasaadisu minhaa waxaa kamide eh, kara yuqaalu waxaa layihahda kara alfaarisu yaa laabtay calaa caduwihi yakuru bidami la akhriyo cala shuduudi karan wa kuruuran wa takraaran intaas waa masdarkeedi kara kara karan waa saxiix masdarka lagu yaqaan liannahu facala oo dhan waxay ahaatabo waxaa weeyaan masdarkeeda faclun maqiisu masdari lmucada min dii halaathatin karadda radda in karan faclan ku timaado waa sax laakiin wa kuruuran wa takraaran waa shaad masdar shaad a idaa rajaca caleyhi bacda alfari markuu ka carar kadib hadduu ku laabto ninkii faariska ahaa cadowgiisa markuu ka cararo ku laabto akara ah ah lagu magacaaba marka kara oo ficil laazim ah oo ay ahayd mudaariciisa yakiru inuu ku yimaado yaa yakuru bidami shaadnimo ugu yimid intaa weyaan wasaabicu minhaa hama weeyaan yuqaalu waxaa layihahdaa hama bishayi shaygiibuu hamiyey yahumu bidami cala shuduud la akhriya haman oo masdarkeeda hama bishayi macnaheeda waxa waaye araadahu wa axabahu aw cazama calayhi wa qasadah intaasoo macno hama bishayi buu doonay ama hama bishayi buu jeclaaday cazama calayhi ama shaygii macnaha ku adkaystay wa qasadahu wa qayadahu bilafdati bihi hama bihi ou yiri macnaha ibnu maalik shicirka ixtiraazan can hamati hamat khishaash eh, khishaash lardi tahimu hamiima wahama idaa dabat waxaa laga dhowrsanayaa qowl carabi ay yidhaahdeen hamat khishaashu lardi baa dhaqaaqday khishaashu lardi waxaa layidhaahdaa waxaasharaadka dhulka ku socdoo dhan tahimu bilkasri hamiima wahaman idaa dabat fainahu bilkasri cala alqiyaas liannahu hama hadday noqoto laazim o hadan oo ficil mudaacaf oo facala ah haddii yafcilu ku timaado qiyaas waayo midda aan ka hadlayna waxa weeyaan waa iyadoo hama laazim ah oo mudaacafna ah ay ahayd in yafcilu ku timaado yafculu ku timid oo yahumu la yiri taasaa laga hadlaya shaadka waxau kalou ka dhowrsanaya wacan hama alamru fulaanan hama alamru amarkii wuxuu murjiyey fulaanan yahumu haman wamahamatan ida aqlaqahu axzanahu yani waxaa weeyaan qalaq iyo ham iyo xasanka waa isku dhow yihiin fa inahu mucadana cala alqiyaasi haddii hamadii ficil oo facala oo mudaacaf ah laakiin oo mutacadi hadduu noqdo inay eh, ku timaado maxaan ku iraahdaa dama inay ku timaado qiyaas waayo laakiin mida shaadka waa hama oo laazim ah oo inuu yafcilu ku timaada aheed oo yafculu ku timid weeyaan wa thaaminu minhaa midka sideedaad oo lix iyo afartanki kamide cama weeyaan yuqaalu waxaa la yihahdaa cama nabaatu cama nabaatu nabaadkii baa dheeraaday yacumu bidami cala shuduud la akhriyo caman masdarkii wa cumuuma idaa taala marka fiiri cama oo laasim ahayd oo ay xaqeeda aheed in yacimu ku timaado yacumu shaadnimo ugu timid wataasicu minhaa waxaa weeyaan zama yuqaalu waxaa layihahdaa zama rajulu rajulkii baa san taagay bianfihi zama rajulu bianfihi rajulkii baa san yazumu waa san bidami cala shuduud zaman idaa takabara waxay ahayd zama oo laasim ah in mudaariceeda yazimu ku yimaado markaasoo yazumu shaadnimo ugu timid wاlcaashiru minhaa waxa weeyaan saxa yuqaalu waxaa la yihahdaa saxa almataru maطarkiibaa yaa shubmay yasuxu bidami la akhriya cala shuduud saxan shubmid idaa nazala bikahratin marka aad moodid tubo lasoo furay markuu roobka aada u badan yahay marka saxa yasuxu bidami waxay ahayd qiyaas ahaan yasixu inay ku timaado wاlxadi cashara minhaa waxa weeyaan mala yuqaalu waxaa la yidhaahdaa mala rajulu baa degdegay fi lmashi socodkii yamulu bidami la akhri calaa shuduudi mallan degdegid idaa asraca fiih waxay lamid tahay mithlu damala fii sayrihi damiilan idaa asraca aydan tafsiiray u tahay asaa malla ay damala musanifka saas yiri ibnu maalik shicirkiisi waa marka tafsiir waa wa kadaalika malla calayhi safaru baa ku dheeraadeen waa lamid idaa taala wa qayadahu biqowlihi ay damalan malladii wuxuu ku fasiray markii bimacnaa asraca tahay ixtiraazan asagoo ka dhowrsanaya min malla alaxma laxmigii buu macnaha giliyey aw ilkhubza yamuluhu idaa adkhalahu fi lmallati ay fi ramaadi alxaar deebta oo kulul deebta kulul markii la dhex geliyo oo hilibka saa lagu bislaynayo kaas kuma jiro lannahu madla laxma hadii lila ficil mutacadi bay noqotay marka inay dama ku timaadaahu qiyaasu waashaadku noqon mayso waxaan ka hadlaynana waxa weeyaan madla oo laasim ah oo ahayd inay yafcalu yafcilu ku timaado oo yafculu ku timid wa wathaani cashara minhaa waxaa kamid a ah alla yuqaalu waxaa la yihahdaa alla sayfu sayfkii baa iftiimay ama holcay yaulu bidami la akhriya cala shuduud allan masdarkeedii waay mataa idaa lamaca wa bariqa hadduu iftiimo yaa la yidhaahdaa seefta markii oo aad ay soofaysan tahay marka waa hilaacaysaa hilaacasaa lagala jeeda wa alla lmariidu ayaa la yidhaahdaa mariidkii baa taahay yaulu bidami cala shuduudi allan yani taahid idaa anna wa sarakha markuu qofkii xanuunka u adkeysan waayo ou taaha yaa la yidhahda marka labadoodiba waa isku mid shaad bay ku tahay walihaada qaala musanifku wuxuu iri lamcan wa sarkhan marka lamcan wa sarkhan maladii labadii macno ay laheed oo shaadku noqon karta markii facalo tahay yuusaa raacsiiy beytka shicirka wa qayadahu bihimaa malada markii bimacnaa lamaca o bariqa ay tahay yuu ku qayday ixtiraazan asagoo ka dhowrsanayo min allahu yauluhu ficilkaas mutacadiga ah allahu waa waa waa dhaawacay ama waa geliyey yauluhu allan idaa tacnahu bilxarbati usha birta gadaal ay kaga jirto sidii warankii oo kale yaa la yidhaahda xarba oo macnaha bahashaas oo waranka way ka yar tahay birta ku suran laakiin waxa weeyaan taas baa la yidhahda kadaa dakarahu naadimu wa fi lqaamuusi waxaa ku jira ala lmariidu yailu in la yidhaahdo alan bilkasri cala alqiyaas laa gayr id ana wasarakha idaa ana wasarakha dheh haddii la yidhaahdo qaamuuska wuxuu sheegay hadday sax noqoto ala lmariidu yailu la yidhaahdo saaxibu lqaamuus waxaa weyaan ibnu maalig uu ka dambeeyey oo hadda lama dhihi kara qowluhu xuja cala bni maalik lama dhihi karo laba imaamoo lugawiyiin a marka masaadirtii hore in loo raadiyay u baahan tahay ayib idaa ana wa sarqa wa alla sayfu yaulu waya'ilu ayaa layidhah idaa baraqa biwajhayn la akhriyo haddii la yidhaahdo alla sayfu hadduu qaamuuska siduu sheegay ay noqoto in la raray noqonay alladan oo labada weji ku timiday qeybtii oo rashaadka oo labadii weji ku timid lagu daro wa fiihi mukhaalafaةu lima dakarahu naadimu fahu muctaradu calayh marka haddaan qabano qowlka qaamuuska uu alla u sheegay oo laba weji inay ku imaanaysa ay tahay ama alla almariidu yailu bilkasri laleeyahay hadday kasra noqoto qiyaasayba noqona waa ficil oo facala oo mudaacaf ah oo yafcilu ku yimida midaas waxaweya saxay noqonay midan sayfta ane laba weji hadday ka ansaxdo marka muctarad calayh biannahu dakara laha wajhan ibnu malik huna wa kaana xaquhaa an tudkara maca maa liwajhayni min alafcaali asaabiqa saasay ahayd wa cashara minha waxaa kamida ah shaka yuqaalu waxaa la shaka fi lamri yashuku bidami calى shuduud shaka yashuku shaka oo ficil laazim oo mudaacafa oo xaqiisa ay ahayd inuu yashiku ku yimaado yaa yashuku ku timiday ida rtaaba wataradada fiihi waa kelimadan kelimo lawada yaqaano markuu waxaa ka shakiyo yaa shaki layihahda shaki waxa weeyaan shayga markii boqolkiiba konton ay ku noqoto mathala fulaan ma yimid mase ma imaanin tarajaxa ladayka khamsiin bilmaa inuu yimiday khamsiin bilmiana waxa wey inuusan imaanin shakiga waa siman yihiin laakiin dhanniga waxa weye idaa tarajax axad اlwajhayn ayb wraabic cashara minhaa waxaa kamid a abba yuqaalu waxaa layihahda abba ilayhi iyo ubu bidami cala shuduudi aban abba ilayhi waa waa u hiloobay iyo ubu waa u hiloobi doonaa bidami la akhriyo cala shuduud iyadoo ku timid aban waabaaban waabaabatan ida shtaaqa ilayh ayib marka aba oo ficil laasim ah oo yaibu inay ku timaada heda yaubu ashaadnimo ku timid intaas waxaa la yidhahda waaba arajulu yaubu aban wa abiiban idaa tajahaza haduu diyaargabow darbado wa tahiya lisafari kadaa dakarahu naadimu naadimka waxaa weyaan ibnu maalik yuu u jeedaa markaasuu wuxuu ihi qaala sheekh maxamed amiin wa fi lqaamuusi aba rajulu yaubu wa yaibu aban biwajhayni la akhriyo oo hadda ibnu maalik wuxuu ku daray abada inay hal wejiyo shaadle ku timaado haddii sida qaamuuska ku jira aan qabanno waxay noqonaysaa inay laba weji leedahay oo marna taaratan taati cala alqiyaas fa yuqaalu aba yaibu wa taaratan cala shuduud aba ubu marka qismigii horo oo facala mudaacafkeedii oo labadii weji ku yimid in lagu daray aheed haddii qowl qaamuus aan qabano idaa hatayha lisafar fahuwa muctaradu calayhi ayda walaakin lactiraada cala almusanifi binnadari ila almacna alawal fakalaamuhu saxiixu calayh macnaha hore waxa weeyaan waataan abada laba macno usoo sheegnay bimacnaa hiloobidda midda ay tahay haddii abadi bimacnaa ishtaaqa hadday tahay ibnu maalik siduu sheega waay walacala ibna maalik yaqsidu bi hada laakiin abadii haday tahay bimacnaa tajahaza macno kale ay leedahay marka waxay ahayd musanifka oo ibnu maaliga ah inuu ixtiraas sameeyo oo sidii lagu yaqiinay oo kale inuu yidhaahdo siduu u kala bixiyo abadan ee ishtaaqa inuu ku daro ayay ahayd wاlkhaamis cashara minhaa waxaa kamid ah shada yaa kamid eh shada shada yuqaalu waxaa la yihahdaa shada rajulu rajulkiibaa yaa orday bidami la akriyo yashudu dheh yashudu alale bidami la akriyo cala shuduudi shadan idaa idaa idaa cada hadduu cararo oo warakada labadaas isku macnowa wa qayadahu biqowlihi cada min alcadwi laga keena orodka wa huwa اsraacu wa اxtiraaza min shada mataacahu aa laga reebaya shada mataacahu alaabtiisi buu xeriga ku adkeeyey fa inahu mucadan weeyaan wa fiihi wajhaani kamaa sabaq wa min shada cadudahu you ka haddana dhowrsaday oo macnaha waxa weeyaan shada cadudahu awoodiisii buu sii adkeeyey idaa qawaahu fa inahu mutacadin marka haddii shadda cadudahu yashudu la yidhaahdo qiyaas waay lannahu mutacadi bay noqonaysaa haddii la yidhahdo shadda mataacahu haddii la yidhaahdane fa inahu mucadan weeyaan asigane wa fiihi wajhaani kamaa sayaati in la yidhaahdo waa liannahu tartiibkii oo anaga oo ibnu maalig waan waan khilaafnay waxaa weeyaan eh, laamiyat alafcaal sida hadda anigan u kala hormariyay asiga si kale u kala hormarsan tahay waa umuur ijtihaadiye ah facala man yafcalu baa laga bilaaba ama facala yafcilu baa laga bilaaba tay ku haboon tahay waa iska ijtihaad w marka tartiibka waa isku kala duwanah wa saadis cashara minhaa waxaa kamid e eh, eh, shaqa yuqaalu waxaa layidhaha shaqa calayhi اlamru amarkiyaa dhibay ku cuslaaday yoshuqu bidama la akhriyo cala shuduud mashaqatan dhibid idaa adara bihi ayb wa saabic cashara waxaa kamid e khasha yuqaalu waxaa la yidhaahdaa khasha fi shayi buu galay yakhushu waa geli doonaa bidami la akhriyo cala shuduud khashan gelid idaa dakhala fiihi wa qayadahu biqowlihi aati ay dakhala ixtiraazan asoo ka dhowrsanaya min khasha albaciir oo mutacadi ah ayb Eh, khasha albaciira buu geliyey idaa jacala fii anfihi alkhishaash alkhishaash maxaa la yihahda ay alcuud aladi yujcalu fii cadmi anfi aljamal dee caado weeyaan dadaa waxaa weyaan eh, markii uu ritiga la hogaaminayo meesha annaga aan aan ka gelino bahalkan zimaamka la yidhaahdo ayaga waxaa weyaan qori baa laga gelina meeshaas waa la duleerinaa waa la gelinaa markaasaa xerag lagula sii xeraa dadna waxa weeyaan xerag laas keli ay gelinayaan oo qori maba gelinayaanbo fa inahu mucadan cala alqiyaas haddii khasha albaciira yakhushu la yidhaahdo waa ficil oo facala oo mudaacafa oo mutacadi a qiyaasu yafcul u noqonaya shaad ma noqonayo laakiin midda aan ka hadlayno waa khasha oo laazima oo mudaacaf ah oo xaqi mudaarica u ahay inuu yafcilu ku timaado yafculu ku timid weeyaan wthaamin cashara minhaa waxaa ka mid halla yuqaalu waxaa layihaha ghalla fi shayi buu galay yagulu waa geli doonaa bidami calى shuduud ghalan idaa dakhala fiih wa qayadahu ibnu maalik wuxuu ku qeyday biqowlihi ay dakhala ba wuri hala ay dakhala wa huwa raajicun ayda liqowlihi khasha ay kamaa sabaqat اishaaraةu ilayh اxtiraazan min hala shaya yaguluhu oo ficil mutacadi ah huluula idaa akhadahu fii khufyatin si qarsooni hadduu u qaato kalla alkhuluul waxaa waye khaniimaday gaar sii tahay waxaa weeyaan in khaniimada ama xoolaha dagaalka muslimiinta ay ku qabsadeen in lagu qaataahu si qarsooni oo mujaahidiinta ay ogeen min kabaa'ir dunuub waay to mustawjiba linnaar ayib wa min ghala sadruhu iyo haddana ka dhowrsaday iyo hilu hilan la yidhahda waqaliila ida kaana daa xiqdi wakishin fainahu bilkasri cala alqiyaas marka fiiri hala hadday laasim tahay oo mudaariceedana yafculu ay ku timaada shaaday tahay hadday mutacadi noqoto oo yafculu ku timaadana qiyaas waay waa mida labaad hadday hala noqoto oo laasim mudaacaf ay to iyo hilu ku timaadana qiyaas waaye marka xasab almacnaa fiir kelimadaas halla keligeed yaa waxaa weyaan halla waa galay ayo ayib waa giliyey eh, halla sadruhu baa macnaha sadrigiisii baa yaa xiqdi ka buuxsamay waa laasim iyadoo laba laasim iyo hal mutacadi ay leedahay marka mid kastaba xukumkeeda gooni waa wataasic cashara minhaa waxaa kamida qasha qasha yuqaal waxaa leedah qasha alqowmu baa tegay yaqushuuna way tegayaan qushuushan tegid bidami la akri cala shuduud ida nطalaquu wa qasha fulaanun fulaan baa wanaagsanaaday bidami la akhri cala shuduud qushuushan wanaagsanaan idaa salaxa ama saluxa waa la dhihi karaa wa bacda alhuzaal qasha bimacnaa taxasana xaaluhu wa idaa mashaa mashya almahzuuli aw idaa mashaa mashya almahzuuli nin oo caato a siduu u socdo hadduu u socdo aw idaa bara'a min maradihi wa qayadahu biqowmin ixtiraazan qasha qowmun uu musanifka shicirka ku yiri wuxuu ka dhowrsanaa min qasha nabaatu nabaadkii baa angegaya qishu waa angegay qashan idaa yabisa fa inahu bilwajhayni oo qasha yaqishu hadii lidaa qiyaas yuu noqonayaa waa facala oo mudaacafa oo laazima oo yafcilu ku timiday waa sax hadda yaqushu ku timaadane waa shaad marka laba wejka ay noqonaysaa taas horo wa min qasha shay abuu ka ixtiraazay haddana qasha oo mutacadi ah yaqushu qashan idaa jamacahu qasha shay abuu kulmiyey idaa jamacahu fa inahu mucadan fiiri ima aluga alcarabiya luga thariya wa khaniya kelimadan keligeeda inta macno loo isticmaal ayadoo laazima ayadoo mutacadiya ayadoo laazima oo dhowr macno leh ayadoo mutacadi oo dhowr macno leh waana asla hal kelimo wa ayib wاlcishruuna minhaa waxaa ka mid e janna yuqaalu waxaa layidhah janna calayhi leylu habeenkiyaa ku mugdiyoobay yajunu waa ku mugdiyoobayaa oo dalaamkii waa bidami la akhri cala shuduud janan wa junuunan idaa adlama wa qayadahu bileyli ixtiraazan min jana aljaniinu asoo ka dhowrsanayo janiinkii yaa qarsoonaaday yajinu janan ida statara fi raximi fainahu bilkasri cal qiyaas haddii janna yajinu ay noqoto ficil oo facala ah oo mudaacaf ah oo laasim ah oo yafcilu ku yimid qiyaas waaye mida aan ka hadlaynane facala oo janna ah oo laasim ah oo yafculu ku timidaan laga hadlaya ayib wاlxaadi wاlcishruuna minha waxaa kamida yaa kamid eh yuqaalu waxaa la yidhaahda la rasha dheh rasha ayaa kamid eh rasha waxa weeyaan matar oo khafiif ah eh. yani rashaash hadda waxaa la yidhahdaa dhulka markii biyaha inta matoorada la geliyo biyaha yar ay firriqsiinayaan rashaash baa la yidhahda marka rasha lmusnu eh, saxaabkii baa yaa da'mo yareeyey wsaxaabu yarushu rasha lmusnu wsaxaabu yarushu bidami la akhri calى shuduud rashan idaa amطara birash ay bilmaطr اlqaliil wa qayadahu bilmusni ixtiraaza min rasha almaaa biyihii buu firdhiyey idaa nafadahu ala diida rasha almaa hadii la yihahdo waa facala oo laazim maya oo facala mutacadi ay noqonaya rasha almaa mafcuulay leedahay marka hadday ku timaado yarushu markaas haday ku timaado qiyaasay noqonaysa wa min rasha shay'a yuu hadana ka dhowrsaday idaa qasalahu fa inahu mucadan oo markaa yarushu bay ku wada imaanayn labadan damba waana qiyaas laakiin midda aan ka hadlayno waa rasha oo laazima mudaariceedina yafculu oo ku yimiday aan shaad leenahoy xaqiisa ahayd inuu yarishu ku yimaado wa thaani walcishruuna minhaa waxaa weeyaan ayadana tasha weeyaan tasha yuqaalu waxaa leeyahy tashat isamaau samadiyaa mataraysay tatushu bidami lakri cala shudu tashan matarayn idaa amtarat bitashiish ay bilmatari daciif duuna rash fiir waa luga dheeraad ah waay intaas oo kale hadda in matarka xooga badanna waabil baa la yidhaahdaa midka oo kale rash baa la yihahdaa ama rash eh, maxaan ku yidhaahdaa rasha almataru rashan eh, saxaabu dhe haddii ay sii yaraysa haddane tashaa la yihahdaa wa yani waa waa rasiid lugawi ah kadaa dakarahu naadimu ibnu maalik saas uu sheegay wa huwa muctaradu calayhi waa lagu diiday oo liannahu min alafcaali asaabiqa alatii jaaءat bilwajhayni oo waxaa laleeyahay waxaa la arkay waxa uu leeyahy musanifka tasha yatushu wa yatishu hadday saas noqoto sax ay noqoto oo laba weji ay ku timaado qeybtii horey noqonaysa w athaalitثu walcishruuna minha waxaa ka mid eh thalla thalla yuqaalu waxaa la yidhaahdaa thalla dhulxaafiri midka qoobka u saaxibka ah yaa yaa saxaray ythul bdmi la akri calى shuduudi thalan wa thalala idaa raatha hadduu digeeyo yaa la yidhaahda wa qayadahu bima sabaqa fii qowlihi ay raatha buu yiri ixtiraaza min thala اlbi'ra yani ceelkii uu nadiifiyey yathuluha oo mutacadi ay noqotay thalan idaa akhraja turaabaha taas waxa weeyaan waa ficil oo mutacadi ah wbitaali shaadku ma aha in yahulu ku timaado wa min thala lwicaaa buu ka ixtiraazay idaa akhada maa fiih waxa ku dhex jiro markuu qaato waa ficil mutacadi ah wa min thala alqowma qowmkiibuu macnaha uu halaagay idaa ahlakahum marka athula waxaa la yihahdaa meesha qofka thula jamaacana waa la yidhaahdaa meesha nabarka uu kaga dhacay oo diistayna waxaa weeyaan taraka fi jasadi thulatana la yidhaahda w alraabicu walcishruuna minhaa waxaa ka mida ah talla talla waxaa weeyaan yuqaalu waxaa la yidhahda talla damuhu dhiiggiisibaa ayaa beeqaan daroobay macnaha waa macnaa hadar buu noqday yatulu bidami la akhriyo cala shuduudi talan idaa hadara qofka markuusan diyo lahaynaa la yidhaahdaa waxa waaye damuhu tal ayaa laleeyahay walam yahcar lahu aana loo aargudinin wa qayadahu bidami ixtiraazan asagoo ka dhowrsanaya min tala alghariima ninkii deynta ku lahay uu meermeeriyey idaa matalahu matlu lghaniyi dulmun iyuu nebiga yiri ninka oo qariimka ah in la meermeeriyaahu waa dulmi wa min طalahu xaqahu ou ka ixtiraazay haddana xaqiisuu nusqaamiyey idaa naqasahu iyaahu ou abطalahu waxau kalou ka dhowrsaday wa min طalati الsamaau اlarda idaa qaطarat calayha طala maطarka yar haday ay ku qoyso fa ina dalika kulahu mucadan marka saddexdan qeyb hadday daladii ayba mar mutacadi noqoto inay yatulu ku timaadaahu shaad ma noqonayso ee waxay ku noqonaysaa keli a markii dalla ay tahay facala oo mudaacaf ah oona laazima mudaariceedan yatulu uu ku yimaado tan hore ah wاlkhaamis wاlcishruuna minha waxaa kamid a khaba yuqaalu waxaa la yidhaahdaa khaba alxisaanu wاlfarasu khaba alkhabab xataa waxa waa nooc min almashi ama orod qeyb kamid e khaba alxisaanu walfarasu baa degdegay ama khaba alxisaanu walfarasu fii cadwihi yakhubu bidami cala shuduudi khaban wakhabiiban idaa raawaxa hadduu isdhaafsado beyna yadayhi wa rijlayhi ay qaama calaa ixdaahumaa maratan wa cala alukhraa maratan ukhraa khaba markaa waxay noqonaysaa waa isku nas waa isku kala nastay labadiisa lugood saas oo kale wa yuqaalu waxaa layidhahda khaba nabaatu yaa kobcay yakhubu bidami la akhriya cala shuduud khaban idaa taala wartafaca wa qayadahu bilxisaani waannabti yuu ku qeyday ixtiraazan asagoo ka dhowrsanayo min khaba rajulu yakhabu khaban wa khiban idaa saara khadaacan lastu bilkhibi wala lkhibu yakhdacuni ah laga wariyey qaar saxaabada ka mid marka khaba rajulu yakhabu yakhaban wakhiban idaa saara khadaacan makriga markuu yaqan fa inahu bilfatxi laa hayru taasay khabu baa laleeya khubu lamdhahay laakinahu min baabi facila almaksuur musanifka marka wuxuu leeyahy khabadan asalkeeda khabiba ay ka timiday marka khabiba hadday ka timiday mudaariceedana yakhabu ay ku timaado facila oo yafcalu ku timid qiyaas waa sidii hore noo soo dhaaftay wasaadisu walcishruuna minhaa waxaa kamid e kama a kamid eh yuqaalu waxaa la yidhaahdaa kama nakhlun nakhligii yaa yaa ubax bixiyey yakumu bidami la akhriya calaa shuduudi kaman wa kumuuman idaa akhraja akmaamahu nakhliga waxa weeyaan Eh, markuu timirta bixinayo waxaa ka horeysa inuu soo bixiyo wixii timirta soo baxay lagu ilaali lahay macnaha timirti eh, weelkeedii ama wicaaeedii waay wa qayadahu binakli buu ku qeyday ixtiraasan asoo ka dhowrsanayo min kama shaya kaman idaa satarahu waqadaahu mutacadi bay noqonaysaa markaas wa min kama albaciira ritigii buu afqabtay idaa shada famahu bilkimaam afkii hadduu ka daboolo waa ka duwanya fa inahu mucadan wabitaali inay yafculu ku timaado wax ceeb ma laha waasaabicu walcishruuna minhaa waxaa ka mid e eh, casa yaa ka mid e yuqaalu waxaa la yidhaahdaa casat inaaqatu naaqadi baa daaqday tacusu bidami la yidhahda calaa shuduudi casan wa cisan idaa racat bimaxalin khaalin hadday keligeed meel daaqdo yaa layidhaha casat inaaqatu wa qayadahu binaaqati ixtiraaza min casa alqowma qowmkiibuu marti qaaday ka duwan idaa aطcamahum shayئa qaliila fainahu mucadan baaburi wاthaaminu wاlcishruuna minhaa waxaa kamid eh qasa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa qasat الnaaqatu naaqadi baa daaqday taqusu bidami calى shuduudi qasan wa qisan wa qusan idaa racat bimowdicin khaalin marka casad iyo qasad isku macnowa walihaada qaala kada ay ka casad buu yiri marka musanifka macnaha qasad iyo casada isku macno ah wa qayadahu binaaqati ayda ixtiraaza min qasa alqowma idaa aadaahum bikalaamin qabiix qasa alqowma buu macnaha angejiyey macnaha waxaa weeyaan waa dhibay waay kalaam qabiixuu ku tuuray marka intaas waa inta musanifka uu sheegay beyt kastana qeydka la raacsiyey ama xarafka jar ama tafsiirka la raacsiyey waa maqsuud binafsihi marka waxaa noo dhiman intii kale oo musanifka raacsiin doono oo ahayd inta ibnu maalik inuu sheega aheed uu ka tegay oo aydana dhowr iyo labaatan ah wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi waalihi wa saxbihi ajmaciin